alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wagfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala tafsiru suurati albaqara ayaynu bilaabi doonnaa marka inta aynaan bilaabin suuradda tafsiirkeeda in yar oo muqadimaa ayuu kollay ka hormariyey sheekha dhammaystiray sharaxa ama tafsiirka dhammaystiray waa jalaaldiin asuyuuti sadara yani in yaroo sadara'a ah buu ka hormariyey oo maqsuudkiisa ka tarjamaysaa jumalka yacni uu ka hormariyey baynu carabka marinaynaa dabeedna waxaynu gelaynaa tafsiirka suurat lbaqara ayaynu in allahu tacaala geli doonnaa qaala jalaaluddiin asuyuudiy raximah ullah bsm illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilahi xamda muwaafiya linicamih mukaafi'an limasiidih wsalaatu wasalaamu cala muxamadi waaalih wasaxbih wajunuudih wuxuu ku bilowday bisimka iyo xamdiga alxamdu lilaah mahadii allah bay u sugnaatay ama mahadda allah baa mutaystay xamdan ay axmaduhu xamdan mahad baan ilaahay mahadinayaa xamdigaasoo muwaafiyan u dhigmaaya linicamihi nicmooyinka ilaahay u dhigmaaya oo nicmo waliba xamdinaq uu qaabilsan yahay mukaafi'an limasiidi yacnii una markaa dhigmaya limasiidihi ziyaadada uu ilaahay nicmooyinka kordhinayana yacni u dhigmaya cibaarada caynkana uu isticmaalay wuxuu uga jeedaa yacni xamdi marka waxa weeye nicmo kastoo allah markaa uu ku nicmeeyey ama uu nicmo kastuu ilaahay kordhin doono xamdinaq u dhigmaya ayaan markaa xamdi naqayaa sida nabigu calayhi salaatu wasalaam markii tasbiixda uu sheegayay subxaana allahi wa cadada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaatih yacni saasoo kale ayuu markaa uga jeedaa isagoo xamdinaq keliya la yimi ayuu wuxuu tilmaamayaa xamdi fara badan oo nicamka ilaahay oo dhan u dhigmayo mid walba nicmo kastaba xamdina qaabilsan yahay ziyaadada nicmooyinka ilaahay kordhinayana weliba muqaabil u ah waana soo aroortay markaa saasoo kale fadli inuu ku sugan yahay yacni min baab alqiyaas marka la eegaayo oo sidaas marka xadiiska ku soo arooray ee sheegaya subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqii wa ridaa nafsihi wa zinata carshihi wa midaada kalimaati iyo xadiis kale oo soo arooray isaguna tilmaamaya Eh, subxaana allahi cadada maa khalaqa allah alxamdu lilahi cadada maa khalaqa allah yacni marka xadiis kaleo sidaa ku soo arooraa jiro tabaraani soo wariyey culamada qaarkoodna ay ku weeyeen marka waxa weeye taas yadii in marka xamdiga noocaasi yani marka ay dhici karto eh, maadaama alxamdu lilaahi cadada maa khalaqa allah yani markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis ay kaga soo aroortay yani marka kaasna waxa weeye shabah buu ku leeyahay saas aawadeed baa wadaadada soomaaliyeed qaar aan ka maqli jiray kayfiye ilaahay loogu xamdiyo waxa ugu markaa fadli badan alxamdu lilaahi xamdan yuwaafi nicamahu wa yukaafi'u masiidah marka lafdiga ayuu xoogaa taqyiir ku yara sameeyey wsalaatu wasalaamu calaa muxammadin wasalaatu salli yacni naxariis eh, raxmatun maca tacdiim ama wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo ama salaamis calaa muxamadin muxamed korkiisa ha ahaato wa aalihi qaraabada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ee mu'miniintana korkooda ha ahaato wa saxbihi asxaabta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisana korkooda ha ahaato wa junuudihi iyo ciidamada marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ciidamadiisa waa ciidamada diinka caawinaya oo u gargaaraya ama ha ugu gargaaraan yacni dagaal iyo jihaad ama ha ugu gargaaraan yani markaa dacwad iyo cilmiga marka waxawa inay faafiyaan ama ha ugu gargaaraan yani masaajidda camiritaankooda iyo khayraadka yani kullu dalika waxay soo gelayaan junuuddii yacni ayay soo gelayaan junuuddii nabiga calayhi salaatu wasalaam bay soo gelayaan ama junuuddii ilaahay kolba kii laga cabiro haada ma shtaddat ilayhi xaajat araaqibiin kani waa kay markaa u darnaatay ilayhi baahida loo qabo yani markaa waa kay u darnaatay xaajat raagibiin kuwa jecel baahidoodu kay u darnaatay wey oo aad iyo aad ay ugu baahnaayeen fii takmilati tafsiir qur'aan alkariim dhammaystirka tafsiirka qur'aanka kariimka ah a dhammaystiro aad iyo aad ay ugu baahnaayeen baahidooduna ay u darnayd weeye kani yani uu hadda markaa qoraya uu dhammaystiraya sheikhu alladii kaasoo allafahu tafsiirkuu ka sifaynaya alladii tafsiirkaasoo allafahu uu allifay bimacnaa uu qoray alimaamu almuxaqiqu imaamkii cilmiga taxqiijinaya iyo masaa'isha jalaaluddiini muxamed ibnu axmed almaxaliyu shaaficiyu raximahu llah waa sheikhiisii yani markaa sheikhaasi marka uu markii hore qoray wa tatmiimi maa faatahu iyo yani markaa wixii ka tegay dhammaystirkiisii takmiladay ku cadfan tahay wa huwa min awali suurati albaqarati ila aakhiri lisraa wa huwa tafsiirka tatmiimka ahi min awali suurati albaqara suuradda suuratulbaqara awalkeeda laga bilaabo weeye ilaa aakhiri lisraa suuratulisraa dhammaadkeeda laga gaadhaayo bitatimmatin calaa namadi yacni markaa xaaluu ku dheehan yahay bitatimmatin dhammaystir uu ku dheehan yahay calaa namadihi noocii uu u qoray shiikhu ee koobnaa ee mucda ahaa ee alfaadduna koobantu hadalku aanu badnayn haddana macnaha markaa caddaynaysay namadkiisii bimacnaa waxa weye noociisii siduu u qoray baan la raacayaa buu leeyihi dariiqadiisii ka bedeli maayee cibaaradii koobnaydee uu ku allifaayay ee markaa haddana markaa mukhtasarka ahayd haddana macnaheedu waafiga ahaa namadkiisii oo kalean ku soconaya oo maxaa ka mida ah, wuu sii caddaynaya mintaa bayaaniye ah min dikri maa kii in la sheega ah yufhamu bihi lagu fahmaayo kalaamullahi tacaala hadalka ilaahay lagu fahmaayo allah isagaa koreeye iyo weli ictimaadi cuskad ah la cuskanayo calaa arjaxi alaqwaal qowlka ugu raajaxsan ee ugu miisaanka badanna lagu gaabsanayo la cuskanayo oo aqwaal badan baa dhici karta in aayaadka qaar laga yidhaahdo marka qowlka ugu arjaxsan baan isagana ku gaabsanayaa buu leeyihi iyo wa icraabi maa kii in la icraabo oo icraabtiisa la caddeeyo yuxtaaju ilayhi loo baahan yahay mawdica icraabtiisa loo baahan yahayna icraabtiisa in markaa cibaaro kooban lagu cabiro oo lagu tilmaamo taasna iyadana wuu tilmaamay iyo wa tambiihin baraarujin ah la baraarujinaayo cala alqiraa'aati qiraa'ooyinka almukhtalifati kala duwane almashhuurati caanka ana la baraarujinaayo calaa wajhin si loo baraarujinayo latiifin yani markaa yani sahlan si yasiran oo sahlan oo aan markaa lagu tawasucayn laakiin cibaaro yar oo kooban lagu tilmaamayo qiraa'aadka kala duwanna wa tacbiirin iyo tacbiir marka waxa weeye lagu cabirayo bimacnaa kelimaad wajiizin kooban iyo wa tarki tatwiili dheeraynta in laga tago lagu dheeraanayo bidikri aqwaalin aqwaal in la sheego hayri mardiyatin aan laga raalli ahayn oo bimacnaa yani aan qawi ahayn aqwaal aan laga raalli ahayn yani markaa iyadana aan lagu dheeraanayn ee waxaweye lagu gaabsanayo un inta markaysaa markaa yani fiican ee markaa raajixa ee miisaan kale ee mukhtasarka lagu gaabsanayo wa acaariiba iyo icraabya in la sheego in lagu dheeraadana laga tegayo waxay ku cadfan tahay acaariibtu aqwaashay ku cadfan tahay ay wa tarki tatwiili bidikri acaariiba maxaluha kutub alcarabiya yacni icraabiyo in la sheegana in lagu dheeraado layska daynaayo icraabahaasoo maxalluhaa meesheedu ay tahay kutubulcarabiyati kutubta carabiyada ay tahay yacni tawasuc markaa taana carabiyada ku eh, saabsan icraabtii ku saabsanna ma samaynaya buu leeyey wallaha as'alu muqadimadii intan bay ku koobantahy ducadan buu ka khatimaya wallaaha allaahoo quraan as'alu weydiisanaya an nafca bihi inuu wax ku anfaco eh, ikmaalkan ama dhammaystirkan fi dunya adduunyada gudaheeda ama bihi tafsiirkan inuu ku anfaco labadaba markaa lagu ducaynayo yacni kii hore sheikhu qoray iyo intuu ku dhammaystirayba u wada noqonayso tafsiirka ah wallaha as'alu yacni allah baan weydiisanaya an nafca bihi inuu wax ku anfaco fi dunyaa adduunyada gudaheeda inuu wax ku anfacaan markaa allah weydiisanayaa ka baryaya wa axsana aljazaa'i waxaan kaloo allah weydiisanayaa abaalmarinta ugu wanaagga badan calayhi lagu abaalmariyo ayaan markaa allah weydiisanaya yacni markaa tafsiirkan ama qoraalkan yacni markaa abaalmarinta ugu fiicanna lagu abaalmariyo ciddii qortay fi lcuqba caaqibada dambo aakhiro ah taas baan ilaahay ka baryaya bimanihi wa karamihi laba sifo ilaahay u sugnaaday ayuu ku tawasulayaa sifaadka ilaahay lagu tawasulaana waa shay mashruuca bimanihi waxaan ilaahay ku weydiisanayaa ku baryayaa yacnii nicmayntiisa ilaahay nicmeeye galladaysto iyo wa karamihi deeqdiisa yacni markaa karam iyo manni mid walba ilaahay baa ku sifaysan mannigana laba macnaa loo isticmaalaayo mannigu mar wuxuu u soo arooraa iyadoo tarsheegad iyo manno sheegad looga jeedo tacdaadu nicami ah marna wuxuu u soo arooraa iyadoo incaam looga jeedo ayuu u soo arooraa labada mid walba ilaahay waa markaa ka xasilaan oo ilaahay marka waxa weeye inuu nicmooyinkiisa tiriyo oo khalqiga u manno sheegto waa arrin markaa u jaa'iz oo ilaahay u bannaan waana ku timi qur'aanka iyo waa ku timi iyadoo ilaahay u manno sheeganayo addoommada nicmayntana waa u timi laqad mana allaahu markuu ilaahay leeyahay waxaa laga tilmaamayaa incaamkii baa loo jeedaa inuu ilaahay u nicmeeye ancama ayaa laga tilmaamaya marka karamna ilaahay waa ku sifaysan yahay asmaadiisana alkariim baa ka mid a karamka ilaahay iyo deeqda ilaahayna waxaa ka mid a caasiga iyo mutiica mid walba muuminka iyo gaalka mid walba ilaahay marka waa u deeqa waa arsaaqa waa u nicmeeya caafimaad buu siiya yacni waxa weeye gaalkii waxay u tahay seeto dheerayn loo seeto dheeraynaayo yacni marka ayay u tahay muuminkana waxay u tahay nicmayn ilaahay u nicmaynayo ayay marka u tahay calaa kulli xaal khulaasadu wuxuu tilmaamayaa yacni kitaabkan inuu markaa dhammaystiraayo oo uu doonaayo sheikhu inuu dhammaystiro ilaahayna waa u suurogeliyey dhammaystirkaas oo wuu kaamil yeelay wuxuu ka bilaabay sheikha suyuuti yacni suurat lbaqara tafsiirkeeda awalkeedu ka bilaabay waxaanu markaa gaadhsiiyey ilaa suurat lisraa aakhirkeeda intaasna waxay ku qaadatay fasiraadda uu fasirayaa afartan habeen ayuu ku qaadatay siduu isagu sheegay weliba da'diisuna markaa waa yaraydoo koob iyo labaatan jir ayuu ahaa da'diisu way yarayd cilmiga markaa yaraan buu ku qaatayoo yacni markaa uu ku noqday yacni markaa sheekh cilmi leh uu ku noqday waayahay suuraddan suuratulbaqara waa suuradda qur'aanka ugu dheer waana suurad fadli badan fadaaisheedana waxbaa ku soo arooro oo axaadiis sixaaxa loo hayaa qur'aanku waa wada faadil oo fadli buu wada leeyaho waa wada kalaamullah ha yeeshee waa sii kale fadli badan yahayoo qur-aanka qaybo ka mida ah ayaa fadli khaasa oo suuradaha kale suuradahaasi ka leeyihiin ay u soo aroortay isagoo wada faadil uu yahay ayuu haddana sii kale fadli badan yahay suwarka qur'aankao dhan suurad suurad fadli gaar oo ku soo arooray ma jiro saas aawadeed kutubaha tafsiirka qaarkood oo qorayaa suurad walba inay fadiilo khaasa u qoraan oo gaaray leedahay ta noocaasi mid sugan ma aha waa mawduuc waa been abuur waa wax la sameeyey weeye laakiin suwar makhsuusa oo kooban baa fadaa'ilii ku soo aroortay oo ku asaxday suuradaha markaa qur'aanka fadliga gaarkii ku soo aroorayna suuratulbaqara ka mida suuratulbaqara ayaa ka mida suuratulbaqara iyo aalu cimraan oo wada socdana fadiilo gaaro ku soo aroortay waa jirtaayoo zahraaweyn baa la ysku yidhaahdaa labadooda suuratulbaqara iyo suuratu aali cimraan zahraaweyn ayaa la ysku yidhaahdaa fadiilo khaasaa ah ku soo aroortay nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qur'aanku aakhiro inuu imanaayo oo waxa weeye marka uu shafeeco qaadaayo ciddii akhrin jirtay waxa weeye wuu hadhaynayaa qur'aanku iyadoo suuratulbaqara iyo suuratu ali cimraan ay markaa horkacayaan ayuu imanayaa wuxuu hadhaynayaa dallaalnimo u noqonayaa qofkii akhrin jiray ee qur'aanka markaysa markaa akhrin jiro ilaahay dartii u akhrin jiray dallaalnimo iyo hadh ayay markaysa u noqonayaan wuxuu nabigu si gaara sheegay suuratulbaqara guriga lagu akhriyo shayaadiintu ma soo gasho yani waxa weeye sixirkana waxa weye waa buriyaa akhrinta la akhrinaya suurat lbaqara sixirka waa lagu buriya waxaa kaloo suuratulbaqara ku jira yacni aayadda qur'aanka ugu weyn baa ku jirta ee ugu fadliga badan oo aayatulkursiyi ah ayaa ku jirta aayaddaasi waa acdamu aayatin aayadda qur'aanka ugu weyne ugu fadliga badan weeye suuratulbaqarayna ku jirta waxaana laynoo sunneeyey salaadaha dabadooda in la akhriyo aayatulkursiga allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum ila aakhiriha adkaaru sabax walmasa'na waa ku jirtaa in la akhriyo habeenkii marka la seexanayo lafteeda in la akhriyo lkursiyi waa sunne oo iyadana axaadiis baa kusoo aroortay axaadiis ayay kusoo aroortay sixirka marka dagaalanka lala dagaalamaayo waxa ugu fiican oo ugu nafci badan aayadda aayatulkursiga iyo labada suuradood ee mucawidataynka la yidhaahdo qul acuudu birabbi alfalaq iyo qul acuudu birabbi innaas marka iyagana qiraa'adooda waa in marka waxa la badiyaa fadli khaasaasa ugu jira waa midda kale ee labada aayadood ee suuradda ugu dambeeya iyagana fadli gaara u soo arooray iyadoo suuraddu ay markaa tahay suurad fadli badan ayaa labada aayadood ee ugu dambeeyaana yacni fadli khaasa iyaguna leeyihiin oo suuradda kale ka leeyihiin oo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni markaa ruuxa akhriya labada aayood ee suuratulbaqara ugu dambeeya habeen gudihii akhriya kafataah nebigu wuxu uhi waa kaafiyaan waa ku fillaadaan ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxay kaga filaadaan qiyaamu leylkii habeenkii inuu kaco ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waxay kaga filaadaan shar oo dhan bay kaga filaadaan shar oo dhan ayay kaga filaadaan yacni labada aayadoo suuratulbaqara ugu dambeeya marka fadiilo khaasa saas yadaa ugu sugnaatay aayadaheedu waxay ka kooban yihiin laba boqol iyo lix iyo siddeetan aayadood culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen laba boqol iyo toddobiyo siddeetan aayadood bay ka kooban tahay marka waxaa la ysku khilaafay ma laba boqol iyo eh, lix iyo siddeetan ba mise waa laba boqol iyo toddobiyo siddeetan macnaheedu maaha in aayad kale aan ku jirin lagu soo daraye aayad dheer oo suuradda ka mida ah, baa culammada qaarkoodna u qabaan inay laba aayadood u qaybsan tahay culammada qaarkoodna ay u qabaan inay isku aayad tahay yacni ujeeddadu waa sidaas qur'aanku wuxuu ku kooban yahay musxafkaa inta ku sugan buu ku kooban yahay qur'aan ka lumay ma jiro oo aan la nasakhin ya yacni markaa qur'aanka intaasuu ku kooban yahay bayna dafatay lmusxaf inta ku sugan ayuu ku kooban yahay suuraddani lbaqara waa madaniya sida sheikhuba sheegay waa madani madani waxaa looga jeedaa Eh, waxay soo degtay bacda hijrati rasuuli sala allahu aleyh wasalam markuu nebigu hijrooday eh, maka ka hijrooday madiine u hijrooday cahdigii madiinay soo degtaa looga jeedaa taas yadaabaa laga tilmaamaya jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen madaniya macnahaasaa laga tilmaamaya wa hiya mi'ataani wa sittun aw sabcun wa samaanuuna aaya waa laba boqol iyo lixiyo siddeetan aayadood ama waa laba boqol iyo toddobiyo siddeetan aayadood khilaafkiibuu ku tilmaamaya saas yadaa weeye bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaammiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa og muraadkiisu uga jeedo bidaalika madkuurka la soo sheegay oo xuruuftaasa ilaahay baa og muraadku uga jeedo dalika alkitaabu daalika kan oo alkitaabu kitaabka ah laa rayba fiihi wax shakii kuma sugna hudan lilmuttaqiin ay haadin lilmuttaqiin muttaqiinta mid hanuuninaya weeye dadka ilaahay ka baqaaya mid hanuuninaya weeye aladiina kuwaasoo muttaqiintaa la sifaynaya yu'minuuna rumaynaya bilghaybi ghaybka rumaynaya yacni waxa qarsoon ee dadka ka qaybka ah yacni markaa rumaynaya ee lagu waajibiyey inay rumeeyaan wa yuqiimuuna oogaya ama taagaya ama daa'imayo joogtaynaya alsalaata salaada wa mima rasaqnaahum waxaannu ku arsaaqnay wax ka midana yunfiquuna baxsanaya waaladiina iyo kuwii yacni markaa ahaaday mutaqiintii baa sii sifaynayaa yu'minuuna rumaynayay bimaa unzila ilayka kii lagugu soo dejiyey oo qur'aanka ama waxyiga ah rumaynayey wamaa kiina rumaynayay unzila la soo dejiyey min qablika adiga hortaa la soo dejiyeyna rumaynayey wa aakhirati hum yuuqinuun aakhirana hum iyagu yuuqinuuna yaqiininaayo si yaqiin ah oo hubaal ah yacni u rumaynaayey ictiqaad yaqiin shaki ku sugnayn ku rumaynaayo ulaa'ika kuwaa la soo sheegay ee sifaadkaa la soo sheegay lagu sifeeyey calaa hudan hanuun bay ku sugan yihiin hanuunkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuuna kuwa liibaanay yaga weeyi kuwa liibaanay yaga weeyi suuradda waxaa lagu bilaabay xuruufu lmuqaaca xuruuftan la yidhaahdo waa xuruuftan aliflaamiim iyo xuruufaha la midka ah baa waxaa la yidhahdaa xuruufu lmuqaaca hal xaraf iyo isagoo ah waa soo arooray sida qaaf iyo nuun laba xaraf isagoo ah waa yimi sida xaamiim saddex xaraf isagoo a waa yimi sida halkan oo kale aynu ku hayno aliflaamiim iyo aliflaamra afar xaraf isagoo ah waa sida aliflaamiim saad shan xaraf isagoo ah waa yimi sida waxa weeye markaa yacni maryamo oo suuratu maryam oo kale awalkeeda ku sugan yacni markaa iyo suuradaha la midka marka xuruufaha caynkaasa sagaal iyo labaatan suuradood baa lagu bilaabay xuruufaha macnahoodu muxuu yahay culammadu waxay u qaybsamaan laba qaybood qayb fasira iyo qayb ka gaabsada labadaa qaybood way qaybsamaan ahlucilmiga qaarkood waa fasireen waana laga soo wariyey saxaabada qaarkood inay fasireen bacdi waxay yidhahdeen waa asmaa'un lisuwar waa magacyada suuradda suuradaha ayaa magacaas markaa la yidhaahdaa waa ismun lilqur'aan waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waa asmaa'ullah waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waa dhaar ilaahay ku dhaartay waa la yidhi ee xarfu qasamkiibaa maqan oo waxay ka dhigan tahay aliflaammiim yacni marka waawul qasam oo kale in la qadaro ayay ka dhigan tahay waana dhacdaa lugatul lcarabka markaysa markaa in eh, xarafka qasamka laga tago waa dhacdaa sidii marka waxaa shaacirku yidhi idaa ma alkhubzu ta'dimuhu bilaxmin fadaaka amaanat allaahi sariidu wa amaanat illaahi baan ku dhaartay baa macnuhu u dhacaya waa shaahid carabi ah weeyaan marka calaa kulli xaal qasam waa lagu fasiray culamada qaarkood waxay yidhaahdeen sida cabdullaahi ibnu cabbaas oo kale laga soo wariyey xuruuftani waa ikhtisaar lasoo koobay oo waxaa laga tilmaamayaa xarafba kelmad baa laga soo qaatay alifka waxaa laga soo qaatay ana laamka waxaa laga soo qaatay allaahu miimka waxaa laga soo qaatay aclamu marka macnaheedu wuxuu noqonayaa ana allaahu aclamu anigu allaah baan ahoo anaa markaa u aqoon leh og wax walba anaa og ama anaa u cilmi badan waayahay marka ra la socoto waxay noqonaysaa alif laam ra yacni ana allaahu ara oo ra'da waxaa laga soo qaatay ara ayaa laga soo qaatay usluubka caynkaasna lugatulcarab waa ku sugnaa bay yidhahdeen usluubka caynkaasi lugatulcarab waa ku sugnaa waxaa kaloo culammada qaarkood ay yidhaahdeen maya asmaa ullaahi la soo ikhtisaariyey weeye oo waxa weeye markaa yacni xaraf kastaba ismi asmaada ilaahay ka mida oo xarafkaasi ku jiro ayaa laga soo ikhtisaariyey sidaana waa la yidhi shaacirku waa ka yidhi bilkhayri khayraatin wain sharan faa walaa uriidu shara ila anta yani khayrkii khayr baan kaga abaalgudayaa buui wain in sharan faa ay fa marka fa sharun halkuu odhan lahaa buu fa keliya ayuu sheegay ya sharkiina shar baan kaga abaalgudayaa oo shar baan marka waxa weeye ku qaabilaya haddii xumaan laygu sameeyo xumaan baan marka waxa waxaweyn yani aniguna la imanayaa buu leeyihi walaa uriidu shara ilaa anta sharna dooni maayo ilaa anta ay ilaa an tashaaa inaad adigu doonto mooyaane anigu shar ma rabo marka tashaa'adiina taa keliyu ka soo qaato marka usluubka caynkaasi luqatulcarab waa ku sugnaa bay yidhahdeen markaa sidaas aawoodee kaasina waa tafsiir culamada qaarkoodna way ka gaabsadeen oo waxay yidhaahdeen allahu aclamu bimuraadii bidalik waana sida marka waxawe labadan mufasir ay mareen oo ay ka mareen marka waxa weye xuruuf lmuqaaca xuruuftaasina waa afar iyo toban xaraf baa ku soo noqnoqda waxaa lagu kulmiyaa yani nasun xakiimun qaaicun lahu sirun waa afar iyo toban xaraf wey nasun xakiimun qaaicun lahu sirun jamciyo kale waa jiraan oo markaysa waxaa lagu jamciyaa eh, iyagana markaysa waa jiraan oo fara badan eh, calaa kulli xaal culamada qaarkood waxay yidhaahdeen macnaha yani xuruuftani macno gaara uma garanayno marka waa ka gaabsanaynaa saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen waa siru lqur'aan oo khulafaau raashidiinka qaarkood laga sheegay abuubakar ka mid yahay waxay yidhaahdeen likulli kitaabin sirun wa siru lqur'aani yani marka waa xuruuftan kitaab waliba sir buu leeyahay yani sirta qur'aankuna waa xuruuftan weeyi marka sidaas aawadeed yacni markaa saxaabada qaarkood waa ka tawaqufayeen sirtii qur-aanka inay tahay oo allah uun garanaayo sidaas yadaana markaa waa u tilmaameen marka waxa weeye in la yidhaahdo tafsiirka noocaasi waxa weeye wax yani markaa salafkii laga hayo ama saxaabadii laga hayo ma aha yani ma saxna yani waxa weeye qowlkaasi waa jiraa asxaabta qaarkoodna waa ku tageen khulafaau raashidiinka qaarkoodna ay ka mid yihiin haddaan dhammaantoodba ayna ka mid ahayn marka taasna saas yada wey marka inaan macno loo garanayn ma diidayso in xikmad la raadiyo oo waxa kala duwan alfaadan macaanidooda iyo xikamkaa kala duwan culamada qaarkoodna taa waa ishaareen oo waa tilmaameen marka waxay yidhaahdeen macnihii aynaan garanbe xikam baa ku jiri kara xikamkii markii la baarbaaday waxay markaa culamada qaarkood u badiyeen in laga tilmaamaayo icjaaskii in la tilmaamayo qur'aanku inuu mucjiz yahay oo waxaweeye sida badan qur'aanka wax ku saabsan baa la raaciyaa marka waxa weeye qur'aankii maadaamay inkireen gaaladii qur-aankuna luqadoodii afkoodii uu ku yimi qur-aanku wuxuu ka kooban yahay xuruuftan alifka iyo laamka iyo miimka iyo saadka iyo qaafka iyo xa'da eh, iyo marka xuruufaha la midka ah ayuu marka qur'aanku ka kooban yahay idinkuna carab baa tihiin haddaad tidhaahdeen qur'aanku xagga ilaahay kama iman bal xuruuftaa isu geegeeyo qur-'aankan mid la mida la kaalaya xikmada noocaasaa looga jeedaa bay yidhahdeen waxaana markaa qariino u ah markasta oo la sheego xuruuftaas waxaa laga dambaysiyaa wax qur'aankii calaaqa laleh ayaa marka waxaa laga dambaysiyaa dalika alkitaabu laa rayba fiihi kitaabkii baa la sheegay meelo badan oo kalena si sariixa loo sheegay in kitaabka marka waxaa la sheegay meelaha qaarkoodna waxaa la sheegay gaaladu markaysaga inay beenin iyo la yimaadeen ayaa markaa la sheegay oo laga fahmaayo yani marka cid waxa ay beeniyeen in kitaabka iyo nebiguba uu ka mid yahay marka waxaynu ku gaabsanaynaa allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa og muraadkiisuu xuruufta uga jeedo dalika yacni kan ay hada alkitaabu daalika waxaa loo isticmaalaa ismu ishaaraha baciidka baa loo isticmaalaa sheikhii wuxuu ku fasiray haada buu ku fasiray marka marka ay laamka leedahay oo dalika ay tahay wax fog baa lagu tilmaamaa marka haadaa la yidhahdana shay qariib oo dhow ayaa lagu tilmaamaa qur'aankana waa dhacday markaysagaa labada mid walba in lagu tilmaamo ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam ina hada alqur'aana yaqusu calaa bani israa'iila marka haada baa lagu ishaaray marka ismu ishaare qariiba iyo mid baciida labadaba in lagu tilmaamo yacni maxay noqonaysaa waxay yidhahen culammadu isma diidayso ismu ishaaraha qariibka marka lagu tilmaamayo qur'aankii waa xaadir oo waa kan la hayo waa kanaad aad akhrinayso waa kan marka waxa la xafidayo marka waa qariib oo ictibaarkaa waa dhow yahay saasaa loogu tilmaamaya marka daalika ismu ishaaraha baciidka lagu tilmaamayana waxaa laga tilmaamayaa inuu ku fog yahay xagga marka waxa weeye sharafta inuu ku fog yahay oo uu yahay markaysaga waxaa mid sharaf badan oo shanigiisu koreeyo yacni marka aad iyo aad u koreeyo sharaf badan yacni waxa ay markaysaga gaaladu sheegayaan waxaasoo dhanna waa ka sarreeya waana ka fog yahay yani beenta iyo masabidka iyo sixirka iyo shicirka iyo waxay ku tilmaamayaan waxaasoo dhanna waa ka dheeryahay marka inuu sharaf badan yaho xaggaa sharafta ku fog yahay iyo sida kale inuu qariib u yaho xaadir yahay labadu isma diidayaan saasuu markaa yidhi marka waxaweye dalika haada kugu fasira daalika kaasi sharafta badan ee koreeya ay haada kan xaadirkee hedhowi alkitaabu oo kitaabka ah cadfu bayaan ka dhig aladii kaasoo yaqra'uhu muxammadun muxamed akhrinaya laa rayba fiihi ay laa shakka fiihi wax shakii kuma sugna annahu min cindi illaah damiirka haada ka bedelo laa rayba fiihi ay fii annahu min cindi illaah inuu xagga allaah ka ahaado ka yimi shaki kuma sugna wa jumlatu nafyi jumlada nafyigee laa rayba fiihi ah khabarun khabar weeye waxay noqonaysaa marka eh, daadu markay mubtade noqoto alkitaabu cadfu bayaan noqdo laa rayba in lagu khabray noqonaysa laa rayba fiihi in lagu khabray noqonaysa mubtadauhu mubtada'iisuna wuxuu yahay khabarkaas ay mubtadau daalika wey walishaaratu bihi liltacdiim tilmaanta markaysagaa lagu tilmaamay yacni ismu ishaarahan baciidka loo isticmaali jiray tacdiim iyo weynayn baa looga jeedaa la sharfaayo la weynaynayo oo rutbadiisu inay korrayso la tilmaamayo hudan khabarun aanin waa khabar labaad marka waxa weye laba khabar baa marka iska daba dhacay dalika alkitaabu kan oo kitaabka ahi laa rayba fiihi wax shakii kuma sugna inuu xagga allah ka yimi hudan hanuun weeye waa khabar labaad lilmuttaqiina ay haadin mid hanuuninaya weeye lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya hanuuninaya icraabo kale waa jiraa laakiin wejiga uu sheikhu doortay waa sidaas weeye alsaa'iriina ila taqwa lilmuttaqiina waxaa looga jeedaa alsaa'iriina kuwa ku dambaynaya ee noqonaaya qaar ku sugan ila taqwa xagga taqwada oo taqwada say u noqonayaan biimtisaali alawaamiri taqwadu waxay ku sugnaanaysaa suuradeedii baa la caddaynaya ama sababiye laga dhigo ama taswiir laga dhigo bau taswiir ama ba'u sababiye waxay taqwo xaggeed ugu dambaynayaan biimtisaali alawaamiri awaamirtii inay qaataan oo fuliyaan waijtinaabi nawaahi ama taqwadu waxay ku xasilaysaa ahaanaysaa biimtihaali awaamiri awaamirtii in la fuliyo iyo wanawaahi wixii la reebayna in laga dheeraado laga fogaado waayo taqwadu waxa waa maxay imtisaalu awaamir illah waijtinaabu nawaahi waxaa nawaahidana looga dheeranaya awaamirtana loo fulinayaa litiqaaihim iska ilaalintooda ay iska ilaalinayaan bidaalika kaas madkuurka lasoo sheegay oo maxay ah laba shay hoosta ka ah awaamirtii in la fuliyo iyo nawaahidii in laga dheeraado hoosta ka ah si ay kaa iskaga ilaaliyaan annaara naarta iskaga ilaaliyaan oo naartii kaas bay iskaga ilaalinayaan oo ay kaga gaashaamanayaan assaa'iriina muxuu idhi sheikhu assaa'iriina wuxuu u yidhi mutaqiintu waa dadkii allah ka baqay marka kitaabkuma wuxuu hanuuninayaa ciddii muttaqiinee hanuuntay ayuunbuu hanuuninayaa ee cid lunsan ma hanuuninaya miyaa maya maye cid lunsanna waa hanuuniyaa waayo gaala inta lagu akhriyo ku islaamta qaar faasiqiina lagu akhriyaayo markaasay mutiiciin ku noqdaan haddaba maxaa markaa lagu tilmaamayaa waxaa lagu tilmaamayaa kuwii mutaqiin noqon doona ayuu kitaabku hanuuninayaa ficlanna kuwii muttaqiin ahaana yacni hanuun buu usii siyaadinayaa labada noocba waa soo gelayaan oo dee gaaladii iyo faasiqiintii inay ku toobad keenaan oo ku islaamaan qur'aankii oo ay ku hanuunaan waa dhacdaa marka markan uu hanuuninayo mutaqiin may ahayn laakiin dib bay ka noqonayaan markay islaamaan oo toobad keenaan oo fisqigii iyo xumaantii ka baxaan ama gaalnimadii ka baxaan mutaqiin dib bay ka noqonayaan laakiin markuu hanuuninaayey markii hore dee mutaqiin may ahayn sidaasuu u yidhi assaa'iriina ila taqwa uu yidhi ya marka waxa weeye muttaqiin kuwii marka waxa weeye yacni marka mutaqiin ahaa imaa xaalan wa imaa ma'aalan ba dheh ama markan mutaqiin ahaa oo uu hanuun u kordhinaayo ila hanuunku waa siyaadaayo ama ma'aalan kuwa mutaqiin noqon doona ayuu hanuuninayaa oo markan muttaqiin maahae mar dambay muttaqiin noqon doonaan labada qoloba waa hanuuninaya waaye aladiina yu'minuuna muttaqiinta ka sifee awjuh kala bannaan oo markaysaga in eh, la bilowdo oo la yidhaahdo alladiina ay acni aladiina oo ficil loo qadaro yani mansuub la yidhaahdo maxalu nasbay taallaa ama maxalu rafcay taallaa hum ladiina kaanahu lilmutaqiintu waa ay alladiina ay hum ladiina alladiina alladiina kuwaasoo mutaqiintii baa laga sifaynaya yu'minuuna rumaynaya yusadiquuna rumaynaya bilghaybi haybka rumaynaya haybku waa maxay waa master weeye bilghaa'ibi waa waxa markaa dadka ka qarsoone ka maqan dadkii bay ka qarsoontay ay bimaa ghaaba canhum wixii iyaga ka qarsoon kuwa rumaynaya min albacsi hadday tahay qiyaamadii iyo soo saarkii iyo waljannati jannadii tahay iyo wannaari naartii tahay culamada qaar waxay yidhaahdeen markaa qeybka waxaa looga jeedaa qadarka culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa allah waa qeyb culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa malaa'igta culamada qaar waxay jannada iyo naartaa loo jeed kulli waa soo gelayaan wax qayb kasta wax kastoo inaga qarsoonoo laynagu waajibiye inaynu rumayno bay rumaynayaan hadday allah tahay hadday qadarka tahay hadday bacsiga tahay hadday jannada iyo naarta tahay hadday malaa'igta tahay wahaakada wa yuqiimuuna markaa oogaya oo taagaya ay ya'tuuna biha asalaata salaada ay ya'tuuna biha way la imanayaan bixuquuqiha xuquuqdeedii xaalay ku dheehantay la imanayaan salaada yuqiimuuna culamada qaarkood waxay yidhahdeen iqaamadii weeyaanoo ay yuwaadibuuna waa daa'imayaano waa joogtaynayaan oo maaha marna waa tukanayaan marna waa ka tegayaane aliqaama waa nagaadiga soo maaha meel lagu nagaado lagu sugnaado yacni aliqaama marka waxa weye yuqiimuuna way ku nagaanayaanoo waa ku sugnaanayaano waa daa'imayaano waa joogtaynayaan iyo maye waa taagayaanoo salaadii arkaanteedii bay dhammaystirayaanoo waa dheeli tirayaanoo tuma'niinadeedii iyo arkaanteediiba waa la imanayaan wa mima razaqnaahum yunfiquun waxaannu ku arsaaqnay wax ka midana way baxsanayaan mima mintaas waa tabciidiya lama odhan wada bixiya waxa waxaa layihi qayb ka mida bixiya hadday zake tahay hadday nafaqaadkii kale waajibkaa tahay hadday sadaqaad sunna a ah tahay wa mima razaqnaahum ay acطaynaahum aanu siinay ee xalaasha ah yunfiquuna waa bixinayaanoo waxay ku bixinayaan fii taacati illahi ateecitaanka allah la ateecaayo ayay ku bixinayaan waladiina iyo kuwii ahaaday wuxuu macduufku ku cadfan yahay mawsuulkii hore wejigaad ka martaba waa ku cadfan yahay waladiina iyo kuwii ahaaday cadfu sifaat baa jira sifaatka in laysku cadfo waladiina iyo kuwii ahaaday yu'minuuna qaar rumaynaya ahaaday bima unzila kii la soo dejiyey rumaynaya ilayka adiga lagu soo dejiyey nebi maxamedow calayhi salaau wasalaam ay ilqur'aani qur'aanka rumaynaya ila maada ayuu fasirayaaye waa in icraabtiisa laga raaciyaa ya ay ilqur'aani qur'aanka rumaynaya ay bilqur'aani bay ka dhigantay iyo wamaa unzila kii la soo dejiye rumaynaya min qablika adiga hortaa la soo dejiyena rumaynaya ay itawraati tawraad iyo walinjiili injiil iyo wakayrihima kayrkooda kutubihii kale ilaahay soo rogay oo dhan bay wada rumaynayaan oo kutubta ilaahay dhammaan waa in la wada rumeeyaa nebiyada ilaahayna waa in la wada rumeeyaa laakiin camalfalka dee waxyigii nebi maxamed lagu soo rogay baa lagu camalfalaya alkitaab wasunna ee kutubtii hore towreed iyo injiil laguma camal falaayo iyaga waa la nasakhay laakiin waa la rumaynayaa inay xaq ahaayeen oo allah soo dejiyey hadda marka kay yahuudiya nasaara hayaan waa la taxriifiyo waa la bedelay waxbaa laga saaray waxbaa lagu daray meelee la bedelay marka waxa weeye sidii lagu soo dejiyey ma aha tawraad iyo injiil laakiin aanku sidii lagu soo dejiyey weeye amarba amarku ka dambeeyaa la raacaa marka waxa weeye qur'aanka ayaa naasikha kutubihii horena waa mansuukho iyagoo mansuukho aba haddana la rumaynaya wa bilaakhirati hum yuuqinuun aakhirana waa rumaynayaan oo si yaqiin ah oo shaki ka maran oo hubaal ah bay u rumaynayaan yaclamuuna waa garanayaanoo cilmiguna waxa weeye wuxuu noqonayaa idraak jaazim ah oo si yaqiina markaa loo rumaynaayo ayuu noqonaya eh, iiqaankuna waxa weeye waa garashada shayga la garto oo waxa weeye si qaciya loo garto biistidlaalna lagu garto ayaa yaqiin la yidhahdaa ulaa'ika kuwaasi almawsuufuuna bima dukir kuwa lagu sifeeyey sifooyinka lasoo sheegay calaa hudan hanuun bay ku sugan yihiin min rabbihim hanuunkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday wa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuuna kuwa liibaanay iyaga weeye iyaga oo quraa liibaanay ulaa'ika wa ulaa'ika muflixuuna lama odhan al baa la geliyo almuflixuuna la hum oo damiiru fasligaa la keeno damiiru fasligaa in la keeno waxay keenaysaa koobis bay keenaysaa marka macnuhu wuxuu dhacaya wa ulaa'ika kuwaa sifada lasoo sheegay lihi hum humulmuflixuuna kuwa liibaanay liibaan dhammaystiran iyaga oo qura weeye cid kale ma aha waxaa laga qaadanaya damiiru fasliga iyo macrifada la macrifeeyey almuflixuuna alfaa'izuuna biljannati falaaxu waa maxay falaaxu waxaa la yidhaahdaa waa addafaru bilmatluub waalbaqaa laba shay baa falaaxa loo isticmaalaa labadaas waa maxay waa in lagu guulaysto alfawzu bilmatluub waxa la doonaaye wanaagsanaaye la rabay in lagu guulaystaa la yidhaahdaa waxaa kaloo falaax la yidhahdaa albaqaa baaqi noqoshada la baaqi noqday laba dhiman waayo marka labadiiba waa helayaan wax matluuboo wanaagsanoo la doonana janno iyo raalli ahaanshaa ugu weyn marka acdamu matluub bay ku guulaysanayaan oo naar inay ka badbaadaan jannana galaan kuna waaraan raalli ahaanshaa allahna ay helaan mar labaadkana ay ku baaqi noqdaan aabad alaabaad annaajuuna min annaari naarna ka badbaaday waayahay ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ka abi jahlin wa abi lahabin wa naxwihima sida abi jahl iyo abi lahab iyo kuwa kale la midka ee gaalnimada kala midka iyaguna gaalnimo ku dhimanaaya sawaa'un calayhim waxaa u siman korkooda a andartahum digistaad u digtiyo am lam tundirhum inaanad u digin isku mid bay u tahay indaaruka wa cadamuhu sawaa'un mustawin calayhim macnuu saasuu dhacay digistaadi iyo digisla'aantaadu inaad naar uga digtiyo inaanad uga digini isku mid bay u tahay siday isugu mid u tahay laa yu'minuuna ma rumaynayaan marnaba iimaan la iman maayaan gaaladii uu ilaahay ogaa inay gaalnimo ku dhimanayaan marna ma soo islaamayaane gaalnimadaasay ku sugnaanayaan marka kuwan gaaloobay ma waxaa loo jeedaa gaalo oo dhan ishkaal baa imanaya haddii la yahay gaalo oo dhan baa loo jeedaa waayo gaalada qaarkood baa rumeeya oo soo islaama abujahl iyo abulahab markii la sheegayna loogama jeedo afraad yaroo kooban in laga tilmaamaayo marka waxa weeye gaaladu inay soo islaamaanna qur'aankaba ilaahay waa inoogu sheegay in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf yacani waxaad ku tidhahdaa qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum ma qad salaf hadday kufriga ka reebtoomaan oo ka hadhaan waxaa loo dhaafayaa wixii hor maray waa loo dhaafayaa waxay hore ula yimaadeen waa laga dhaafayaa marka gaaladu waa islaamayeen qaarkood baa islaamayey marka waxa weeye kuwaa islaamayey dee waa laga dhaafayey wixii ay hore ula yimaadeen waa laga dhaafayey waa laga cafinayey marka maadaamay sidaas tahay loogama jeedo gaaladoo dhan waxaa laga tilmaamayaa waa gaaladii ilaahay u ogaa inay gaalnimo ku dhimanayaan kuwaasa waxaa laga tilmaamayaa inaynan rumaynayn ayaa laga tilmaamaya marka ictibaarka marka sidaa loo fasiro macnaheedu waxay noqonaysaa mid waadixay markaysa waxay noqonaysaa mid yacni markaa waadixay noqonaysaa marka afraad lagama tilmaamaye muraadka looga jeedaa waa gaalo kasta oo gaalnimada uu ilaahay ogaa inay ku dhimanayaan ayaa looga jeedaa sawaaun calayhim a andartahum am lam tundirhum laa yu'minuun sheikhu wuxuu yidhi ka abi jahlin wa abi lahabin wa naxwihima waa misaal waa tusaale xasri ma aha saas aawadeed bu wanaxwihimaa u yidhi wanaxwihimaana waxaa looga jeedaa wax allo wixii gaalnimo ku dhimanayo kala soo gelin sawaaءun calayhim a andartahum am lam tundirhum bitaxqiiqi alhamsatayn wa ibdaali saaniyati alifan wa tashiiliha wa idkhaali alifin bayna almusahalati walukhra wa tarkihi waa kii yidhi qiraa'aadka waxaan u tilmaamayaa weji latiifaan u tilmaamaya halkan wuxuu ku tilmaamayaa shan qiraa'o aayadda laga akhriyey a andartahum shantaasuu tilmaamaya shantaasna waxay tahay bitaxqiiqi hamsatayni labada hamsaba in la xaqiijiyo taxqiiqu waa maxay labada hamzaba mid walba makhrajkeedii hamzadu ka soo bixi jirta in laga soo saaro a andartahum wa ibdaali haaniyati alifan iyo talabaad in alif loo bedelo wa tashiiliha iyo in la tashiiliyo tashiilku waa bayna bayn oo alif iyo hamse wax u dhexeeyaa la akhrinaya waa bayna bayn hamze iyo alif wax u dhexeeya ayaa la akhrinaya wa idkhaali alifin bayna almusahalati walukhra iyo alif in la kala dhex geliyo ta la tashiiliye iyo ta kale iyo wa tarkihi in laga tago marka taxqiiqa hamsataynku waa aandartahum ta labaad in alif loo bedelaana waxay noqonaysaa aandartahum aandartahum ayay noqonaysaa in la tashiiliyaa waxay noqonaysaa aandartahum aandartahum alif in la kala dhex geliyo aandartahum aandartahum yacni ayay noqonaysaa in waxa weeye laga tago yacni alif in la kala dhex geliyo waa tashiil markaysa waxaa keliya yacni weeye taxqiiqa laftiisa hishaan weji uu leeyahay waxa weeye in alif la kala dhex geliyo yacni markaa labada taxqiiq calaa kulli xaal yacrifu ahluh shan qiraa'a uu saa ku ishaaraya bacdi waxay ku kaaftoomeen afar ka mida ayay ku kaaftoomeen laa yu'minuuna licilmi illaahi minhum dalik waxayna u rumaynayn ogaalka uu ilaahay ogaa inayna rumaynayn falaa tatmac fii iimaanihim yacni ha rajaynino ha damaaciyin inay rumaynayaan taa ha damaaciyin waalindaaru digistuna iclaamun maca takhwiif waa ogeysiin cabsigelini ay wehelisa weeye a andartahum am lam tundirhum waxay noqonaysaa waxa weeye in masder eh, laga dhalaaliyo eh, marka masder marka laga dhalaaliyona wuxuu noqonayaa mubtade mu'aharuu noqonaya sawaaunna waa khabar muqadama wey ay mustawin calayhim indaaruka wa cadamuhu baa macnuhu dhacaya isku mid bay u tahay digistaada iyo digis la'aanta aanad u digini waa isku mid marka saasay isku mid u tahay laa yu'minuuna ma rumaynayaan yacni xaal laga dhigo ama istinaaf laga dhigo kaanahu la yidhi say isugu mid u tahay markaasaa laa yu'minuuna ma rumaynayaan ama laa yu'minuuna xaal aynay rumaynayn bay isku u tahay hamsadan hamsatu taswiyaha yacni waxaa e, laga dhalaaliyaa masder baa laga dhalaaliya ilaa culamada qaarkood ay yidhaahdeen xuruufulmasaadirka ha lagu daro waa xaraf masderi ay yidhaahdeen yacni marka culamada carabiyada bacdi ka midi kalena waxay qabaan kollayba masder in la dhalaalinayo ay tahay yacni markaa xaraf masder meesha yaanu ku sugnaane waa la isla ogolyahay masder in laga dhalaalinayo khatama allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim khatama allahu ilaahay waa dhababo waa xidhay calaa quluubihim qalbiyadooda korkoodu kufriga ku xidhay wa calaa samcihim maqalkooda korkoodu ku xidhay markaa kufriga iyo xumaanta wa calaa absaarihim ghishaawa waa jumlo cusub wa calaa absaarihim indhahooda korkooda waxaa ku sugan ghishaawatun dabool baa ku sugan oo caad baa ku xidhan walahum cadaabun cadiim waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo cadiimun weyni badan wa calaa samcihim waxay la socotaa calaa quluubihim bay ku cadfan tahay calaa quluubihim ayay ku cadfantahy ixtimaal baa ka suuragal ah in lays yidhahdo armay xagga dambe ku cadfan xagga dambe ku xidhan wa calaa samcihim wa absaarihim ghishaawa macnuhu u dhacaya yacni marka laakiin sidaas yacni waxaa ka saxan in la yidhaahdo waxay markaa ku xidhan tahay xagga ka horraysa waxaana caddaynaysa aayad kala caddaynaysa oo allah waxau yidhi wajacala calaa basarihi khishaawa wakhatama calaa samcihi wa qalbih marka samcigii iyo qalbigii xaggaasaa la ysu raaciyey khatmiga xaggiisaa la raaciyey weliba samcigaa la hormariyey marka aayadda kale sariix bay ku tahay saas aawadeed wajacala calaa basarihi khishaawa marka calaa haada tanna ixtimaalkii labada ay aqbalaysay waxaa mutacayin noqonaysa xagga hore in la raaciyo iyadoo aayadda aayadda lagu fasirayo marka in quluubtoodii lagu xidhay gaalnimada oo aan gaalnimadaasi ka baxayn xaqii ay ka dhegala' xaqii ay ka indhalayihiin oo aynay arkaynin sidaasaa markaa laynoo tilmaamay khatama allahu calaa quluubihim ilaahay waa xidhay qalbiyadoodii dabaca calayha waa dhababay wastawsaqa waa xidhay falaa yadkhuluhaa khayr wax khayr geli maayo wa calaa samcihim ay mawaadicihi ay calaa mawaadici samcihim meelihii maqalladoodana ilaahay waa xidhay falaa yantaficuuna in la yidhaha samciga asmaac looga jeedaayo wa calaa asmaacihim bay u dhacaysaa sideeda loo daayo iyo in samciga sidiisa loo daayo mawaadiic markaa la qadaro oo la yidhaahdo waa min baabi xadfi lmudaaf labada weji waa jiraan wa calaa samcihim ay mawaadicihi ay calaa mawaadici samcihim yacni samciga maqalkoodu meelihii ay wax ka maqlayeenna ilaahay waa xidhay fala yantaficuuna kuma intifaacayaan bima yasmacuunahu min alxaq waxay maqlayaanoo xaqa ku intifaaci maayaan wa calaa absaarihim ghishaawa indhahooda waxaa ku sugan yacni marka caad baa ku sugan qofka marka indhaha caadku marka ka daboolo dee waxba ma arko waata caadka laga qaado marka sida xaqa ay uga indhala yihiin indhihii caadka weyni ku xidhmeen oo kale aanu qofku waxba arkayn saasoo kaley ka yihiinoo xaqii indhahoodu waa ka daboolan yihiin basaa'irtii qalbiyadoodaa daboolan sidaas aaweede xaqa arki maayaan falaa yubsiluuna alxaqa xaqana waxaa lagu arkaa indhaha qalbiga ila basiiro iyo basar baa kala jira basarku waa kan markaa waxaweyn yani wejiga ku yaale aynu arkayno inoo muuqda basiiraduna qalbigay ku sugan tahay waa kan markaa qalbiga xaqii lagu arkaayo yani kaas wey walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun yani weyn ayaa u sugnaaday qawiyun daa'im mid xoog leh cadaab xoog leh oo daa'ima ayaa marka u sugnaaday wa min annaasi man yaquulu aamanna billahi wa bilyawmi alaakhiri wama hum bimu'miniin wa min annaasi dadkay ka mid ahaadeen man yaquulu mid odhanaya aamanna billaahi allah baanu rumaynay wa bilyowmi alaakhiri maalinta dambe ayaanu rumaynay waa qiyaamadaa loo jeedaa yowmulaakhir waxaa loo yidhi laa yowma bacdahu maalin ka dambaysaan jirin saasaa yowmulaakhir loo yidhi wamaa hum bimu'miniina qaar rumeeyey ma aha iimaan ma leh waa munaafiqiintii weeye yukhaadicuuna allaha waxay dhagrayaan ilaahay iyo waladiina kuwii bay dhagrayaan aamanuu rumeeyey wamaa yakhdacuuna ma dhagrayaan ilaa anfusahum nafahooda mooyaane wax kale ma dhagrayaan bimacnaa dhagarta ay samaynayaan iyo xumaanta ay samaynayaan iyo xadhig maleegay samaynayaan naftoodunbay ku dhibaataynayaan cid kale waxba ku yeeli maayaan wamaa yashcuruuna ma dareemayaan oo ma oga inay naftoodun dhagrayaan oo cid kale aynay waxba yeelin fii quluubihim marad qalbiyadooda waxaa ku sugnaaday cudur baa ku sugnaaday xanuun fazaadahum allahu ilaahay wuxuu kordhiyey maradan cudur buu usii kordhiyey cudurkiibu cudur ugu daray walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun wax xanuujinaya culamada qaar waxay u fasireen yacni markaa ism mafcuul bay u fasireen oo mu'lamun macnuhu u dhacayo walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo mu'lamun la xanuujiyey intuu xanuun ka qabo isagaaba la xanuujiyey bima kaanuu yakdibuun ay bisababi kadibihim ama bisababi kownihim yakdibuun ahaanshahooday ahaadeen qaar been sheegaya daraaddeed oo qalbigooda ka been sheegaya markay leeyihiin waa rumaynay aawadeed baa cadaabkaasina ugu sugnaaday yakdibuuna iyo yukadibuuna ayaa labadaba la akhriyay sida mufasirkuba sheegaayo yukadibuuna marka la yidhaahdee la shado bitashdiidi iyo watakfiifi uu ku odhan doonaaye waxay noqonaysaa bima kaanuu yukadibuuna beeninta ay beeninayeen daraaddeed ay bitakdiibihim beenintooda daraaddeed ay xaqii beeniyeen oo nebigii beeniyeen oo kitaabkii beeniyeen aawadeed baa cadaabkaasi ugu sugnaaday haddii yakdibuuna waa sida qiraa'ada inoo qorane yacni been ay ka been sheegeen qalbigooda waxay ka sheegayaan o waanu rumaynay been aawadii ayaa cadaabkaasi ugu sugnaaday wa idaa qiila lahum marka lagu yidhaahdo munaafiqiintaas laa tufsiduu ha kharribinoo ha fasahaadinina fil ardi arlada ha kharribina oo kufriga iyo munaafiqnimada iyo xumaanta aad samaynaysaan ha ku kharibina qaaluu waxay odhanayaan innamaa naxnu muslixuun innamaa annagu wax kaleba ma nihina annagu naxnu annagu muslixuuna qaar wax hagaajinayaanu nahay kaannahu inay leeyihiin annagoo keliya wax hagaajinaynaba damiiru fasliga ay keeneen xasrina waaba keenanoo innama innamaa naxnu waxaanu anagu nahay oo qura muslixuuna qaar u hagaajinaya qaaluu waxay odhanayaan innamaa naxnu innamaa waa adaatu xasrin marka naxnu hadda waxa weeyaan markaa waxay noqonaysaa waa mubtadihii bay markaa noqonaysaa maaha damiir fasli innamaa naxnu annagu waxaanu nahay oo qura muslixuuna qaar u hagaajinaya ayaanu nahay waxba kharibi mayno islaax baanu samaynaynaa alaa inahum hum lmufsiduuna alaa waa tambiih waa baraarujin hooyaay ama baraarugaay innahum yagu hum lmufsiduuna kuwa wax kharibaya yaga weeyi fasaadka iyo xumaanta dhammayska tiran kuwa samaynaya iyagun weeyi walaakin laa yashcuruuna ha yeeshee ma oga inay mufsidiin yihiin oo wax kharibayaan aayaadkani waxay ku saabsan yihiin munaafiqiintay ku saabsan yihiin shanta aayadooda hore mu'miniintay ku saabsan yihiin labada aayadood ee ku xiga waxay ku saabsan yihiin gaaladay ku saabsan yihiin saddex iyo tobanka aayadood ee ku xigaana munaafiqiintay ku saabsan yihiin waa shan aayadood oo mu'miniinta ah laba aayadood oo gaalada ah saddex iyo toban aayadood oo munaafiqiinta ah marka allah wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid ahaaday man yaquulu mid odhanaya aamana billaahi allah baanu rumaynay wa bilyowmi alaakhiri maalinta dambena waa rumaynay ay yowmi alqiyaamati maalinta qiyaamada loo jeeda liannahu aakhiru alayaam waa maalintii maalmaha ugu dambaysay maalin ka dambaysaan jirin wamaa hum bimu'miniina qaar rumeeye iyagu ma aha ruuciya fiihi waxaa la ilaaliyey macnaa man man macnaheedaa la ilaaliyey wa fii damiiri yaquulu damiirka yaquuluna waxaa la ilaaliyey lafduha lafdigeedaa la ilaaliyey erayga man man yaquulu mantaasi waa ismi mawsuul xagga macna haddaad ka eegto cumuum bay faa'iidaynaysaayoo jamac bay ku dhacaysaa waayo cid kastoo sidan tidhi ayay ku rumoobaysa marka waa min adawaat alcumuum xagga jamac bay ka tahay waa macnaha xagga xagga macnaha xagga lafdigana mufrad bay ka tahay marka damaa'irta loo celinaayo mar xaggii macnahaa la eegaa markaasaa la jamciyaa marna xagga lafdigaa la eegaa oo mufrad ah markaasaa damiir mufrad oo keli sheegaya baa loo celiyaa yaquuluuna lama odhan ila yaquuluuna jamac bay markaa noqon lahay in lagu sheegay yaquulu baa la yidhi ay huwa huwadu waayo yaquulu faacilkeedu huwuu noqonaya huwadaasi wuxuu u noqonayaa mankuu u noqonaya marka lafdigu mufrad ka yahay mankii marka labadii ictibaar baa marba mid la eegaya usluubkaana luqada carbeed waa lagu yaqaanaa marna in macnihii la eego oo jamacnimadii loogu celiyo macnihii jamaca ahaa loogu celiyo damiirka waa sida wamaa hum bimuminiina humtayaa la sheegayaa iyo bimuminiina yani waxaa la sheegayaa marka man yaquulu baa la marka xagga macnahay ka ahayd jamac ka ahayd xagga lafdigana mufrad bay ka ahayd marka marba mid baa la ilaaliyey marna xaggii macnaha ayaa damiirka loogu celiyo jamacnimada ah marna xaggii waxa weeye lafdiga oo mufrad ah ayaa loogu celiyo labada ictibaar baa marba mid la milicsaday yukhaadicuuna allaha allah bay dhagrayaan khiyaanada iyo khidaaca farqa udhaxeeya yacni khidaacu yani marka waxa weeye meelaan lays aaminin yani marka waxa weeye tabta la sameeyo ayaa la yidhaahdaa marka waa nooc dhagar uun makri buu noqonaya tabta la sameeyo yani maraan waxa lays aaminin baa khidaaca loo isticmaalaa laakiin khiyaanadu waa khadcatu fii maqaami li'timaan mar lays aaminay yani waxa weeye tabta iyo dhagarta la sameeyo khiyaana la yidhahdaa marka yukhaadicuuna yani marka khidaaca in lagu fasiro khiyaanada nadar baa ku sugan yacni markaa labada waa la kala duway saas aawadeed khidaaca waa dhacday in allah isku sifeeyo si muqayad ah oo muqaabalo ah ya yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum ya wahuwa khaa'inuhum laakiin marnaba soo aroorin khiyaanada si mutlaqa allah u dhaleeceeyey in allaha laa yuxibu alkhaa'iniin ilahay khaa'iniinta ma jecla ya yani marka waxa weye ilahay khaa'iniinta ma jecla markaa si mutlaqa ayaa loo dhaleeceeyey wain yuriiduu khiyaanataka faqad khaanuu allaha min qablu faamkana minhum fakhaanahum lama odhan fakhaanahum lama odhan saas aawadeed bay culammadu yidhaahdeen ruuxay yidhaahdaa hadalka ay yidhaahdaan dadka qaarkood man khaana allaha khaanahu yacni marka waxa waa cibaaro munkaro in la isticmaalo aynay ahayn marka yukhaadicuuna allaha allah bay dhakrayaan yacni culamada qaar waxay yidhahdeen waxaa loo fasirayaa in rasuulka ay doonayaan inay dhakraan yacni markaa saasaa loo fasiraya mudaaf baa loo qadaraya culamada qaarkood ay yidhahdeen waladiina aamanuu kuwa mu'miniintaana waxa weye waa dhagrayaan oo tab bay doonayaan inay ku sameeyaan tabtaasi maxay tahay biidhaari khilaafi maa abtanuuh biidhaari khilaafi maa kii wax ka duwan inay muujistaan abdanuuhu ay qarsadeen wax ka duwan inay muujistaan bay khidaaca kula imanayaan oo min alkufri gaalnimo ah gaalnimay qarsadeen munaafiqiintu islaamnimona afkay ka muujisteen marka waxay doonayaan in waxa weeye islaamnimada ay muujisteen lagu badbaadiyo mu'miniin la moodo taasay duulaya liyadfacuu canhum si ay nafahooda uga daafacaan axkaamahu dunyawiya axkaamtii kufriga ee adduunyada loo nisbeeyey oo maxay ah dee in waxaweye jihaadkii lala jihaado lala dagaalamo in waxaweeye markaa la dilo in waxaweeye la qafaasho in jizye laga qaado waxyaalaha noocaas oo dhan ee axkaamta ah si ay naftooda uga daafacaan oo aan marka waxa weeye intaa midnaba loogu samayn wamaa yukhaadicuuna ilaa anfusahum ma dhagrayaan nafahooda mooyaane wax kale lianna wabaala khidaacihim waayo dhagartooda caaqibadiiyo cidhibta uu leeyahay raajicun ilayhim iyagay ku soo noqonaysaa fayaftadixuuna fi dunya adduunyada way ku fadeexadoobayaan taabiciinta qaarkoodoo taabacay nuskada muxaqaqada fayuftadaxuuna bay markaysa markaa dabdiyeen laakiin sawaabku fayaftadixuuna weeyo waa laazim fayaftadixuuna way fadeexadoobayaan fi dunya adduunyada gudaheeda ay ku fadeexadoobayaan biitlaaci illaahi nabiyahu calaa maa abtanuuh waxay ku fadeexadoobayaan biitlaaci illaahi tusinta ilaahay tusiye taalacsiinayo nebiyahu nebigiisa calaa maa abtanuuhu waxay qarsadeen oo gaalnimo ah wayucaaqabuuna waa la ciqaabayaa fi laakhirati aakhira gudaheedana wamaa yashcuruuna ma oga ay wamaa yaclamuuna ay wamaa yaclamuuna ma oga ana khidaacahum in dhagartoodu lianfusihim nafahooda u sugnaato caaqibadoodu iyaga ku dhacayso culubdambeedka xuna ay leedahay ina iyaga haleelayso sidaas marka waxa ma oga wlmukhaadacatu huna min waaxidin mukhaadacadu halkan waxay ka dhacday mid quray ka dhacday ka caaqabtu lisa sida waxaan ciqaabay tuugii baan ciqaabay caaqaba bimacnaa faacalo waxaa loo isticmaalaa mushaarako labada ficil la wadaago haddaad tidhahdo qaataltu yani waxa weye waa la diriray isaguna waa la dagaalamay anna waa la dagaalamay weyaan daarabtu waa la garaactamay isna waa i garaacay waa garaacay weeye ficilku marka laba wadaagaan baa faacalo loo isticmaalaa saasaa haaliba laakiin marmarka qaarkood baa ficilkoo gees keliya ka dhacay haddana faacalo loo isticmaalaa oo yani saafara waa safray baa la yidhaahdaa yani waxaa loo jeedaa uun yani ficilku markaa inuu safarku isagun ka dhacay baa laga tilmaamay caaqabtu lisa tuuggii baan ciqaabay waanu isciqaabnay maaha yacni waxa weeye mucaaqabadu daraf keliyay ka dhacaysaa marka wuxuu tilmaamayaa mufaacaladu inanay baabkeedii ay ku badnayd ee haalibka u ahayd inanay ahayn ayuu markaa tilmaamaya waayahay calaa kulli xaal bacdi culamada ka midi waxay yidhaahdeen yani markaa khidaaca ilaahay ka mustaxiila sidaas aawadeed baan markaysa markaa taa loogu fasirayn laakiin calaa kulli xaal si muqayada allah isku sifeeyey waxay ka mid tahay min sifaati almuqaabala ayay ka mid tahay yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum wa huwa khaadicuhum marka waxa weeye calaa kulli xaal yacni sida kale uun mushaarakada in la yidhahdo hadda ficilku inuu gees ka dhacayo unbaa looga jeedaa in eh, laga tilmaamo mooyaane in markaa la yidhahdo allah buu mustaxiil ka yahay waa arrin khalad ah oo aan sax ahayn calaa sabiili ciqaab ilaahay waxa weeye khidaaca waa ku samaynayaa oo waxa marka yukhaadicuuna allah wahuwa khaadicuhum taasna waxay noqonaysaa sida waxa wakhtiyada qaarkood la odhanaayo irjicuu waraakum faltamisuu nuuran fadriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fi raxmatu wa daahiruhu min qibalihi alcadaab marka waxa weeye yani sibaa marka waxa weeye yani dheeldheel iyo khidaac loogu samaynaya ala sabiili ciqaab wa dikru llahi fiiha taxsiin allah sheegista la sheegayana taxsiin baa looga jeedaa la wanaajinaayo ee muraadka looga jeeda waxay tahay mudaaf in la qadarayo rasuulallaahi laga tilmaamaayo yukhaadicuuna allaha ay yukhaadicuuna rasuulallaahi baa macnuhu udhacayaabay u jeedaan wa fii qira'atin wamaa yakhdacuuna yacni wamaa yukhaadicuuna iyo wamaa yakhdacuuna waa laba qiraa'o marka qiraa'o waxaa ku sugnayd wamaa yakhdacuuna waynagii sheegnay wuxuu isaga markaa asal u ahaa qiraa'ada abi camar marka wamaa yukhaadicuuna ilaa anfusahum ayaa markaysa marka waxaan yani qorayn jalaalaynka taasuu fasiraya marka hore fasiray marka dabeedna markaasuu yidhi qiraa'o kale waxaa ku sugan wamaa yakhdacuuna ilaa ayuunbay dhagrayaan fii quluubihim marad qalbiyadooda waxaa ku sugan cudur cudurkaas waa maxay waa cudur xagga diinka kaga dhacay shakun wa nifaaqun waa shaki iyo munaafiqnimo fahuwa yumridu quluubahum qalbiyadooduu markaa xanuujinayaa ay yudcifuha waa daciifinayaa fazaadahum allahu maradan ilahay xanuun buu u siyaadiyey bima anzalahu min alqur'aan wuxuu qur'aanka ku soo dejiyey ayuu xanuun u siyaadiyey oo bimacnaa qur'aanka soo degaya xanuun baa uga kordhaya aayad kastoo soo degta way beeninayaan waa ku dheelleelayaan dabeedna kufri bay siyaadsanayaan xanuunka marka u siyaadaya tan noocaasa markaysaga weeye likufrihim bihi gaalnimada ay ka gaaloobayaan daraaddeed ayaa xanuun ugu siyaadaya xanuunkana waa xanuun xagga diinka kaga dhacayaa loo jeedaaye xanuunkii jidhka ku dhacayey lagama tilmaamayo qalbiga xinjira isku gufeeyeen iyo qalbiga markaysaga shaqadii yareeyey iyo yani waxyaalaha noocaasa lagama tilmaamaayo yani marka iyo qalbiga ayaa marka waa fashal ku dhacay iyo muraadaha loogama jeedo qalbigoodu sida kale waa u caafimaad qabaa markaysaa cudwiyan xubin ahaan marka laga eego laakiin waxaa laga tilmaamayaa quluubta markaysaa waa maxalkii diinku gelaayey ee asalka u ahaa marka kaasaa xumaadayoo wixii galay baa wuxuu noqday wax khariban oo kufri iyo gaalnimo iyo munaafiqnimo ah marka kansal wax baa galay ya oo khatar ah ayaa markaa galay marka taasaa laga tilmaamaya walahum waxaa u sugnaaday cadaabun aliim cadaab wax xanuujiya u sugnaaday mu'lamun iyo mu'limun baa loo fasiray mu'lamun haddii la yidhaahdo ism mafcuul loo fasiro culamada carabiyada qaar baa qaba faciil bimacnaa mufcil luqatulcarab kuma soo aroorin laakiin sida saxiixa bacdi culamada ka midi waxay taxqiijiyeen oo culamada carabiyada ka midi inay faciil bimacnaa mufcil inay jirto nakiir bimacnaa munkir nadiir bimacnaa mundir badiic isamaawaat bimacnaa eh, mubdic marka way jirtaa shawaahid badanna waa leedahay eh, marka waxa weeye in loo fasiro bimacnaa mu'lam waa waa leedahay Eh, haddii carabi ahaanun aan markaa ina kalifin weji waa leedahay wejigay leedahayna waxay tahay waa ta soo axaadiista inay ishtakat innaaru ilaa rabbiha naartaa rabbi u cabatay oo u ashkatootay waxay tihi yaa rabbigayow ina bacdii akala bacdan yacni waxaan cuna markaan waaye anigii baa iscunay naartii haddaan ahay anigii baa qaarkayba qaarka kale cunay ya marka waxaa laga tilmaamaya cadaab shadiida oo daran oo waxa weeye xanuunka uu leeyahay kaannahu isaga la ciqaabay oo la xanuujiyo kale ka dhigan intuu markaysaga shiddo ka qabo waa kaa iscunaya ayaa markaa u sugnaaday wejigaasa iyaduna lafteedu leedahay walahum cadaabun cadaab baa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun u xanuujinaya wuxuu ugu sugnaaday bima kaanuu yakdibuun ama bima kaanuu yukadibuun ay bitakdiibihim beenintooda daraaddeed ama bima kaanuu yakdibuun ay bikadibihim been sheegooda daraaddeed ay ka been sheegayaan bitashdiidi ay nebiy allaahi baa la qadaraya bitashdiidi qiraa'u kuugu tilmaamayaa waa qiraa'ada shadka daalka la shadaayo daalka marka la shado maxay noqonaysaa yukadibuun bay noqonaysaa marka masterkii maadu waa masteriye marka master laga dhalaaliyo bikownihim mukadibiin ahaanshahooday ahaadeen qaar beeniyey haddaad kaanada iska dhaafto oo markaa bacdi baa yidhi markaysaga yani kown lama isticmaalo oo markaa lagama dhalaaliye bitakdiibihim culamada qaar baa markaysaga ku kaaftoomay ya inkastay jirto kownka wa kownuka iyaahu calayka yasiiru marka bitakdiibihim beenintooda daraaddeed ay beenin jireen badu waa sababiyo ay nebiy allaahi nebiga ilaahay beenin jireen wa bitakfiifi marka la khafiifiyo daalka weeyaane yakdibuun noqonaysaa oo waa la kordhigaya kaafkana marka waa la reebaya wabitakfiifi ay fii qawlihim aamanaa ay ku been sheegayaan ay bikadibihim beensheegooda daraaddeed ay ku been sheegayaan fii qawlihim odhahdooda ay yidhahdeen aamanaa waa rumaynay ay ku been sheegayeen aawadeed ayay marka waxa weeye cadaabkaasi ugu sugnaaday waida qiila lahum marka lagu yidhahdo lihaaulaa'i kuwaa soo sheegay munaafiqiinta marka lagu yidhaahdo laa tufsiduu fi lardi warallada ha ha kharibina bilkufri gaalnimaha ku kharibino ha ku fasahaadinina watacwiiqi can iliimaan dadka inaa iimaanka ka leexisaan oo u diidaanna arlada ha ku kharibino ha ku fasahaadinina qaaluu waxay odhanayaan waa idaada jawaabteediiye innamaa naxnu annagu waxaanu nahay oo qura muslixuuna qaar uu hagaajinaya inaba wax fasaadoo nagu sugani maba jirto walaysa maa naxnu fiihi bifasaad waxaanu ku sugannayna fasaad maaha bal xumaantii bay samaynayaan oo kufrigii iyo munaafiqnimadii ah munaafiqnimadana ka shaqaynayaan iyo gaalnimada ay qarsanayaan haddana waxay leeyihiin waxbaanu hagaajinaynaa oo waxbaanu islaaxinaynaa fasaadka ugu daranna waa kufrigiiyo gaalnimada qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi raddan calayhim yacni markaa raddi hadalkooda uu ku radinaayo aawadeed wuxuu u yidhi ama xaaluu ku radinaayo ala ay hooyaay ama litanbiih waa baraarujin bay u sugnaatay kaanahu in la yidhi baraarugaay alaa innahum baraarugaay iyagu hum lmufsiduuna kuwa wax fasahaadinaya fasaadka dhammaystiran iyagu weeye xasri baa ku sugan hum oo damiiru fasligaa keenay almufsiduuna alla geliyo walaakin laa yashcuruuna ha yeeshee ma ogo ma dhaadayaan bidaalika kaas markaa ma dhaadayaan inay iyagu mufsidiin yihiin oo wax kharibayaan yacni ma dhaadayaan qumanahooda qoorta u sudan way isla quman yihiinoo waa isla wanaagsan yihiin wanaag inay samaynayaan bayna u qabaan waidaa qiila lahu marka lagu yidhaahdo aaminuu rumeeya kamaa aamana annaasu yacnii iimaanan ka iimaani innaasi maad waa masteriyo iyadiyo ficil ka dambeeya master laga dhalaalinaya iimaanan ka iimaani nnaasi iimaan la mida iimaanka dadka rumeeya marka lagu yidhaahdo ay asxaabu nabiyi sala allahu alayh wasalam annaas waxaa looga jeedaa asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam oo naaskii dhammayska tirnaa ee kaamilka ahaa ama naaskii marka waxa weye wanaagsanaa ee markii aayaadku soo degayeen joogay waxay ahaayeen yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiis aaminuu rumeeya marka lagu yidhaahdo kamaa aamana annaasu ay iimaanan ka iimaani naasi iimaan la mida iimaanka dadka rumeeya marka lagu yidhaahdo dadkii kaamilka ahaa ee dadkii dadka ahaa maaha markaysa markaa yani qurunkii qashaabiirka looma jeedo ay asxaabu nabiy sala allahu alayh wasalam saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam siday u rumeeyeen oo kale u rumeeya marka lagu yidhahdo qaaluu waxay odhanayaan marka waxa bannaan master in la qadaro dabeedna marka waxa weeye laga sifeeyo iimaananka iimaani innaas weji kale sibaweyhi maro isagu wuxuu yidhahdaa marka waxa weeye wejigaas in eh, la yidhaahdo iimaananka iimaani innaas iyo mancuudkaa la xadfo oo dabeedna markaa masder ah dabeedna laga sifeeyo masderku isagoo maqan yani waxa weeye insaan la yidhaahdaa wejigaa ma maro isagu wuxuu door bidaa in la xaaleeyo oo la yidhahdo aaminuu rumeeya marka lagu yidhaahdo ka iimaaninnaasi xaal iimaankiinu shabbahayo iimaanka dadka ama xaal aad shabbahaysaan iimaankii dadka aad shabbahaysaan qaaluu waxay odhanayaan anu'minu miyaanu rumaynaa kamaa aamana sufahaau ay iimaanan ka iimaan isufahaa'i iimaan iimaanka kuwa wax magaratada a ah la mida siday wax u rumeeyaan oo wixii loo sheegabay iska rumaystaan kaasoo kale maynu rumaynaa waa inkaar ay diidayaan asufahana waxay u jeeda aljuhaal kuwa wax magaratada ah. iyagaa isu qaba inay aqoon badan yihiin caqli badan yihiin garasho badan yihiin indheergarad yihiin ay laa nafcalu ka ficilihim ficilkoodao kale samayn mayno istifaamku waa inkaaroo yacni ma saasaanu yeellaa waxaas miyaanu yeella anagu dadka wax magaratadae wax walba iska rumaysanayoo kale sidooda miyaan u rumaysannaa wax magarataduna waa iyaga xaqiiqatan laakiin waxa weeye waxaa la yidhaahdaa yani marka anfun fi samaa wa istun filmaa baa la yidhahdaa yani waxa weeye san cirka jooga ya iyo waxa weeye daba markaysaga dhooqada ku jirta qof markaysaga isla sarreeyo haddana markaysa marka waxaad yani markaa yani meel xun qawaara haddana markaysaa cirkaa isla maraya wax walba iskala koreeya yacni noocaas wey ay laa nafcalu ka ficlihim ma samaynayno ficilkoodao kale uga jeedaanoo istifaamka inkaar u dhacaya ma saasaanu ma yeelaynay leeyihi muraadka istifaamka waxay uga jeedaan yani diidmu ayay uga jeedaan istifaamka mar tawbiikh baa looga jeedaa yaa canaan mar waxaweye taqriir baa looga jeedaa mar waxaa looga jeedaa waxaweeye markaa su-aasha in laba ayaa markaysaga looga jeedaa mar inkaar baa looga jeedaa macaani kala duwan buu yeeshaa siyaaqaa laga gartaa qaala tacaala allah waxau ihi raddan calayhim xaaluu ku radinaayo wuxuu yidhi ama raddan calayhim ay liraddin calayhim mafcuulu lahu ama xaal laga dhigo alaa inahum hum sufahaau hooyaay iyaga uunbaa sufaha ah cid kaleba sufaha ma aha sufahadii dhammays ka tirnayd iyagun weeye ya walaakin laa yaclamuuna ha yeeshe ma garanayaan daalika kaas inay iyagu sufaha yihiin oo wax magaratadii dhammayska tirnayd iyaga yihiin taas garan maayaan waxay isu qabaan inay yani cilmi iyo caqli markaysaga badan inay leeyihiin oo aad u aqoon badan yihiin bay isu qabaan waidaa laquu aladiina aamanuu markay la kulmaan kuwii rumeeyey waidaa laquu asluhu laqiyuu asalkeedu laqiyuu buu ahaa ila laqiya bay ahayd laqiya marka waxa weyaan markaa ahayd maadiga markaan waxba la xidhiidhin ee mufrad laga tilmaamaayey yacni laqiya bay u ahaa laqiya markuu ahaaba waa uu damiirkii markii la raaciyey laqiyuu buu asalkeedu noqon lahaa laqiyuu ilaa aakhirka ficilka waa in la godaa marka waabu damiir lala xidhiidhiyo xudifat idammatu lilistisqaal dammadii waa la gooyey ya-da saarnayd culayska ay culus tahay daraaddeed ayaa loo gooyey oo laqiyuu waa saqiil waa culus tahay uma alyaau dabeedna ya'dii baa haddana la gooyey dammaday ku cadfan tahay liiltiqaa'ihaa saakinatan maca alwaaw yacni kulanka ay la kulantay xaalay reeban tahay waawga ay la kulanto iltiqaa'u saakinayn baa dhacay ya in saakinaan iltaqa yagsir maa sabaq wain yakun maddan faxadfahu istaxaq yacni wuxuu yidhi yacni laba saakin hadday kulmaan yacni waxa weeye aanu ka hore xarfumad ahayn yacni markaa kaa hore markaa waxa weeye hoos dhig wain yakun maddan faxadfahu istaxaq hadduu mad yahayna yani marka waxa weeye xarfumadkaasi saakinka xarfumadka ahi wuxuu mutaysanayaa in la xadfo ayuu mutaysanaya fa xadfuhu istuxiqna waa la yidhahdaa wain yakun liinan qaar baa markaysaa markaa sidaa usoo naqliya waana siday mashhuurka ku tahay laakiin xarfuliinka waxa weye waa la xarakeeya xarfuliin markuu yahay ee xarfumad baa aswab ah marka sidaas aawadeed baa waxay noqotay in markaa yadii markaa la gooyo reebnayd markii la gooyey qaafkii waa la goday lilmunaasaba ya wadummat ilqaafu lilmunaasaba yacni taasaa qadarano xadfan yacni cambaragarata inay tahay daraaddeed ayaa marka la ysaga daayay taa dambe oo la yska dhaafay wa laquu markay la kulmaan aladiina kuwii aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waa rumaynay waidaa idaa khalow markay gaar noqdaan minhum iyaga eh, ka gaar noqdaan wa rajacuu ay noqdaan ilaa shayaatiinihim shayaadiintoodii ay u noqdaan waa madaxdoodii gaalnimadii iyo munaafiqnimadii iyo shakiga ugu markaa madaxda ahayd ay ru'asaa'ihim madaxdoodii gaalnimada iyo munaafiqnimada marka ay ugu madaxda ahayd markay u noqdaan kuwaasaa shayaatiintooda laga tilmaamayaay qaaluu waxay odhanayaan innaa macakum annagu la jirkiinaanu ahaana fi diini diinka xaggiisa ayaanu idinkula jirnaayo idinkaanu idinla diinnahay ya markay gaalada u laabtaan oo gaaladii markaa ishelaan war miyaa rumayseenoo maxamed baa raacdeen marka lagu yidhaahdo waxay odhanayaan war may war waanu khiyaamaynayna iyagu maanu yani markaa waxa weeye siyaasadaynaynaye annagu idinkaanu idinla soconnaayo idinla diinnahay ya laakiin waxaanu moodsiinaynaa intay markaysaga xilli gaadhayso ya inaanu iyaga la jiro ayaanu moodsiinaynaa laakiin xaqiiqatan idinkaanu idinla soconnaa laakiin suurad ahaan baanu tan tusaynaa ya saasay leeyihin marka khalow ilaa shayaaiinihim ay maca shayaaiinihim in ilaadi la yaha bimacnaa maca oo tadmiinku xarafku ku sugan yahi iyo laha tadmiinku ficilku ku sugan yahy waana sida sawaabkee fiican oo tadmiinka in laha xarafku ku sugan yahay in ficilku ku sugan yahay waxa fiican inlaha ficilku ku sugan yaha fiican saas aawadeed buu ugu fasiray warajacuu marka hadday gaar noqdaan warajacuu aynay noqdaan marka labadaba khali noqoshada iyo iyo noqoshada labadaba waxaa marka faa'iideynaya khalow ayaa faa'idaynaysa tadmiin baa ku sugan qaaluu waxay odhanayaan innaa macakum annagu la jirkiina aan naho idinkaanu idinla diinnahay fi ddiini innamaa naxnu mustahzi'uuna annagu waxaanu nahay oo qura qaar dheeldheelaya ayaanu nahay waanu ku dheeldheelaynaa allahu yastahzi'u bihim allah baa iyaga ku dheeldheelaya ay yujaaziihim biistihzaa'ihim wuxuu ka abaalmarinayaa istihzaagooda innamaa naxnu mustahziuuna annagu waa ku dheeleelaynaa bayaan bihim iyagaanu ku dheeleelaynaa maxaan ugu dheeleelaynaa biidhaari liimaan iimaan inaan u muujinay baanu ugu dheeleelaynaa allahu allah baa yastahzi'u bihim iyaga ku dheeleeli doona wayamuduhum waa u kaadinayaa oo waa u cumri dheeraynayaa fii tuqyaanihim ama tuqyaankoodu u siyaadinayaa u kordhinayaa ay yumhiluhum waa u kaadinayaa imhaalku waa kaadin yani loo seeto dheereeyo loo kaadiyo waxaa la yidhaahdaa ina allaha yumhilu walaa yuhmilu ina allaha yumhilu ilaahay cid waa u kaadiya waa u seeto dheereeya walaa yuhmilu iskama daayo faraha kama qaado ma ihmaaliyo ya laakiin waa ogyahoo waa ka aargoosanaya waa ciqaabi doonaaye waa u kaadinaya waa u seeto dheeraynaya ilaa inta hadhuubku buuxsamayo wayamuduhum waa u kaadinayaa ay yumhiluhum ama wayamuduhum waa usii sii siyaadinayaa yacni tuqyaankiiyo kufriga ayuu u siyaadinayaa falama zaaquu azaaqa allahu quluubahum fii tuqyaanihim ay tajaawuzihim xadgudubkooda ay ka gudbeen alxadda xadka ay ka gudbeen bilkufri gaalnimo kaga tallaabeen ya yacmahuuna xaalay markaa noqnoqonayaan ay yataradaduuna noqnoqonayaan taxayuran yacni markaa wareeray wareersan yihiin daraaddeed ay la noqnoqonayaan xaalun yacmahuuna waa la xaalaynaya marka fii tuqyaanihim waxay ku tacalluqdaa ama yamuduhum bay ku tacalluqdaa calaa qowl ama yacmahuuna ayay ku tacalluqdaa yacmahuunana kollayba xaal bay noqonaysaa camahana waxaa loo isticmaalaa dayadaa loo isticmaalaa qofku markuu dayoobo oo meeshuu ka socday iyo meeshuu ku socday kala garan waayo yacni xaggee markaa qorax ka soo baxa xaggee qorax u dhaca xaggaad u socotay xaggaad ka socotay dayowgaasaa camah la yidhaahdaa camah waxaa kala jira cama iyo camah marka cama waa la-aanta camah waa yacmahuna mastarkeediie iyadu waa dayowga weeye allahu allah baa yastahzi'u bihim ku dheeldheelaya bimacnaa ka abaalmarinaya istihzaagooda iyo dheeldheelkooda dheeldheelka uu ilaahay ku dheeldheelayaana waa jazaa weeye yacni waxa weeye waa dheeldheel aan la mid ahayn dheeldheelka khalqiga aan la mid ahayn si itlaaqana ilaahay looguma sifeeye ee waxaa loogu sifeeya un si muqayad ah oo abaalmarin ah ama cala sabiil muqaabala sifaat weeye yani saas iyadaabaa lagu sifeeya ay yujaaziihim biistihzaaihim wuxuu ka abaalmarinaya istihzaagood iyo dheeldheelkooda si muqayadu allah ugu dheeldheelaya waana abaalmarin baa looga jeeda uu ka abaalmarinaayo si mutlaqana rabbi looguma sifeeyo wayamuduhum waa u kaadinayaa ay yumhiluhum waa u kaadinayaa fii tuqyaanihim ayuu ugu kaadinayaa xadgudubkooda gudihiisuu ugu kaadinayaa oo ugu seeto dheeraynaya ama wayamudduhum waa u kaadinayaa ilaahay ama waa u siyaadinayaa baadidoodaba fii tuqyaanihim markaad ku tacalluq siiso yamuduhum aad tidhahdo waa u siyaadinaya tuqyaankiibuu tuqyaan usii daraya usii sakhiraya wejiga kale waxay tahay wayamudduhum waa u kaadinayaa waa u seeto dheeraynaya fii tuqyaanihim yacmahuun ay yacmahuuna xaal ay yihiin caamihiina qaar